asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo lixdanaad ee kitaabka wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alxaafid almundiriyu raximah allahu tacaala baabun fii fadaa'ili umi salama zawji nabiy sala allahu alayh wasalam umi lmu'miniina radia allahu canha عن أbي cثmaan عن سلمان qاala laa تkunana in اstaطacta أوla man ydkل السوq وlaa آakhira man ykرج minha faإnahaa macrakaة الشhayطaan ha noqonin haddaad karayso suuqa qofka ugu horka lehe ugu horeeyana ha ahaanin qofka ugu hor dambeeya kasoo dheelmadana ha ahaanin faإnahaa macrakaة الشhayطaan waa shayطaanka meeshuu ku dagaalamayo weeyaan meeshuu dadka shaydaanku ku dursanayo weeyaan rortii buu raayada kula kal lahaayo meeshaasu muxuu degaayo dadka ku dhumiya oo dhaar iyo muxuu khidaac iyo waxyaalahaas qishi iyo waxyaalahaasuu dadka amrayaayo meeluu dadka ku lumiyo weeyaane qofka ugu horkal lahana ahaana qofka ugu hor soo dheelmadana ha ahaana ee ugu soo dambeeyana ha ahaana ina ka noqda wa bihaa yansibu raayatahu iyaduu qotonsadaa suuquu qotonsadaa bandiiradiisa qaala wa umbi'tu waxaana la ii warramay ana jibriila calayhi الsalaam ataa nabiy اllahi salى اllahu عalayhi wasalama wa cindahu umu salama inuu jibriil nebiga alayh الsalaatu wasalaam u yimid isagoo nebigan alayh الsalaatu wasalaam umu salama ila joogta radi allahu canhuma qaala fajacala yataxadatu uma qaam wuxuu bilaabay jibriil inuu nebiga la sheekaysto muddo la fadhiyo markaasuu haddana kacay faqaala nabiy llahi salى اllahu alay waslam liumi salama umu salama uu ku yidhi nebigu alayhi الsalaatu wasalaam man haada kanu kumuu ahaa aw kamaa qaala maw siduu yidhi oo kale qaalat hada dixyaة اlkalbiy waa dixya ninkaas dixyat bnu khalifa alkalbi la yidhaha radi allahu canhu wuxuu nin qurux badanoo ee jibriilna wax badan suuradiisa uu ku imaan jiray nebiga alay slat ugu imaan jiray marka isagay moodaysay qala faqaalat umu salamata radia allahu tacaala canhumaa imu llah aw aymu llah ilaah dhaartiis yani ilaah baan ku dhaartay maa xasibtuhu maanan u malaynin ilaa iyaha isaga mooyaane jixyaan moodaayey xataa samictu khudbata nabiy llaahi sala allahu alayhi wasalama yukhbiru khabarana ilaa aan ka maqlay rasuulka ilaahay khudbadiisa oo ah, arrinteedii uu ka sheekaynayo jibriil siduu u yimid anigoo la joogaysa uu ka sheekaynayo oo kamaa qaala ma sidii oo kale qaala raawiga abu cusmaan annahdi ka warinaya wuxuu leeyahay faqultu liabi cusmaana miman samicta haada yaa ka maqashay hadalkan kada qaala min usaamata bni zayd usaamata bni zayd baan ka maqlay marka usaamata bni zayd ayaa abu cusmaan annahdi uga warramay arrintaas uga warramay baabun fi fadaa'ili umi sulaym umi anas bni malik radi allahu canhuma عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواaجه إلا أma سulaym wax haween ah oon haweenkiisa iyo umu sulaym ahayn uma gelin jiray nebiga alayه الصلاaةu wasalaam iyo umu salaam walaasheed umu xaraam iyadana waa u geli jiro waa kaynu xadiidkeedi soo marray ayb marka saddexdaa intaas wax badan u geli jiray haweenka kale uma geli jirin ilaa naadiran mooyaane fainahu kaana yadkulu calayha waa u geli jiray faqiila lahu fi dalika arrintaasaa lagula hadlo nebiga alayh salaatu waxa la yidhi haweenaydaasaad gurigeeda u tagto haweenaad gurigeeda u tagtaa ma jirtee maxay tahay sababtu faqaala markaasu wuxuu yidhi inii arxamuha waan u naxariisanaya qutila akuuha maci walaalkeed ayaa muxuu ahay macayga lagu dilay maay baa la dilay marka isagoo dagaal kula jiro nebigu uu la jiro ma ahayne nebigu meel u diray nimankii muxuu ahay toddobaatankii quraacda ahay asxaabu beeri macuuna ahaa waa kii ku jiray ee la dili jiray markaas walaalkeedaa lagu dilay dagaal meel aanaan u diray lagu dilayo markaa waa sabirsiinayaa oo waa u naxariisanayaa sidaasuu yidhi nebiga alayh isalaatu wasalaam can anas bni maliki radia allahu canhu can الnabiyi salى allahu alayh wasalama qaala dakltu اljanna jannadaan galay buu nebigu alayh الsalaatu wasalaam fasamictu khashfatan shanqar baan maqlay jaanqaad baan hortayda ka maqlay faqultu man haada kan waa kuma waa qofkaas waa kee sii hor socda qaaluu markaase waxay yidhaaheen haadihi algumaysaa bintu milxaan umu anas bni malik tanu waa qumays alqumaysaa waxaa weeyaan midda indhaha kuleh dhalxanta qoqoyan kuleh indhaha muxuu ahay dhacaanka indhaha ku dhegdhega kolkuu qoyan yahay waa qamas hadduu qalalana waa ramas marka alrumaysaa iyo alqumaysaa labadaba waa la marka midda indhahay ka yar jirjirranaydo taas weeyaan magaceedana waa marka waa umusulayn sulaym baab fi fadaa'ili umi aymana mawlaati الnabiy salى اllahu عalيyه waslm umi usaamata bni zayd can anasin qaal qaala abu bakrin radi allahu canهuma bacda wafaati rasuuli اllahi salى اllahu عalيyه waslm lcumara radi allahu canh inطaliq bina ilى umi aymana nazuuruha kama kana rasuulu اllahi salى اllahu alay slm yazuuruha abu bakr baa markuu khaliifatu rasuuli llahi sala اlه alay slm uu ahaa ee nebigu alayh salaa slam geeriyooday kadamba cumar wuxuu ku yidhi nakena umu ayman aynu soo ziyaaranay waa kii nebiguba ziyaaran jiray siduu nebigu u ziyaaran jiray in usoo booqanay naken falamaa atayaa markay u yimaadeen ilayha bakat oyday markay usoo galeen cumar iyo abubakar oo wada socda ayay oyday fa qaala laha waxay ku yidhaaheen maa yubkiiki maxaa kaa oynaya maa cinda allahi khayrun lirasuulihi sala allahu aleyh wasalam ilahay waxaa agtiisa ah nicmadii iyo jannada ah ee rasuulkii ilaahay u wanaagsane adduunka muxuu dhibkiisii way iskaga tegay maxaad u ooyeysaa inay nebiga u ooyeysa bay u maleeyeen fa qaalat markaase waxay tidhi maa abkii u ooyi maayo allaa akuuna inaanan ahayn uma ooyayo aclamu tii og anna maa cinda allahi khayrun lirasuulihi sala allahu aleyh wasalam ilaahay nicmada agtiisa inay rasuulka ilaahay u wanaagsan tahay inaanan ogayn lama ooyayo waa ogahay taa walaakinii abkii ana alwaxya qad inqaطaca min aلsama waxyigii samada nooga imaan jiray ee xidhiirka aan lalahayn ilaah aan lalahayn inuu naga go'ay ayaa la ooyaya fahayajathumaa calى اlbukaa yani ahaarathumaa cala اlbukaa oohin bay ku kicisa oohin bay iyadana ka keenay iyagiina ka keentay hadalkeedaasa ohin ka keena fajacalaa yabkiyaani macaha way la ooyeen marka iyagu rasuulkii ilaah bay soo xusuuseen iyo waxyigii soo degi jiray ee muxuahay qur-aankii hadba cusbaa soo degi jiray iyo saasay soo xusuusato markaasay leeday waxyigii naga go-ay ayaan la ooyaya baabun fii fadli zayd bni xaariثata radia allahu canhuma can ibni cumara radia allahu canhuma anahu kana yaquul ma kuna nadcuu zayda bna xaariثata ila zayda bna muxamadi xataa nazla alqur'aan zayd ibnu xaariثa zayd ibnu moxamed mooyaane wax kale maanaan ugu yeedhi jirin ilaa qur'aankii arrintaa nahiyaya uu soo degay nebiga calayh isalaatu wasalaam muxuu ahaay qabla albert ayuu ka dhigtay wiil ka dhigtay oo marka uu yidhi waa wiilkaygii ogaado way dhexlaya siday yeeli jireen xaaltay yeeli jireen jaahiligii marka ilaah la nahiyey uu ilaahay aayaddan uu soo dejiyey zayd ibni maxamed baa lagu magacaabi jiray marka aayadda ilah soo dejiyay arrintaa ku nahiyana waxay ahayd udcuuhum liaabaa'ihim huwa cinda allah fain lam taclamuu aaba'ahum fa ikhwaanukum fi ddiini wa mawaaliikum sidaasuu ilahay marka aabbayaalkood ugu yeedhay bal wiilasha aad soo korsateen qofkii marka ilma soo korsada ilma mxuaha habow ah qofkii qabsada ama dolalkii waxaa jirta mareerkii abaaruhu ay dhaceen baa waxaa la helay ilmayaal dadkoodii mid ay baaba'een oo aan wax dhale la garanaynin qofkii marka ilmo sidaas oo kale iyo soo qaata ee koriyaayo o ixsaan falaayo ajri weyn buu leeyahay laakiin waa inaan u abtirsanin oona waa ilmahaygii oo anigaa dhalay oo waa inay hebelo sidaas aanu dhihin ha koriyo o ixsaan falaayo ha hagaajiyo laakiin haddii aabbihii la garanayana waa ina hebel ha la yidhaaho haddii kalena marka waa qof walaalkaya ha la yidhaho haddii la doono magaca ha loo bixiyo <clears throat> yaan loo abtirsanin bas baabu fi fadaa'ili zayd bni xaariata zayd ibni xaariثata usaamata bni zaydin radi allahu canhuma labada nina is dhashay fadaaisha ay leeyihiin can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alيyه waslama qaala wahuwa calى lmimbar isagoo mimbarka ku taagmuu nebigu alayh salaatu salaam wuxuu yidhi markii uu fii aakhiri xayaatii sanadkii ugu dambeysay waa kii usamatu ibnu zayd jeish madax uga dhigay oo jeishkii oo weli aan bixin ee meeshan xaafadan juruf la yidhaaha degan uu nebiguna alayhi salaatu wasalaam geeriyoon jiraybaba marka kolkii usamana wuu aad bu u da'yaraa wiil aada u da'yar buu ahaa dhowr iyo toban jir ah kolkaasaa dadka qaarkood ay bacniyeenoo marka madaxtinimadiisa iyo wiilkaa yarkaa sidee looga dhigaya waxyaalahay soo hadleen markaasuu nebigu alayhi salaatu wasalaam arrintaa isagoo ka jawaabaya wuxuu yidhi in taطcanuu fii imaarati usaama in taطcamuu fii imaaratihi haddaad طacnisaan madaxtinimadiisa ninka kada madaxtinimada madaxa ka dhiga haddaad طacnisaan yuriidu usaamata ibnu zayd usaamat ibnu zayd buu ujeedaay faqad طacantum fii imaarati abiihi min qablihi abihi madaxtinimadiisa aan ka madax dhigayna waa طacnideen isaga horti qaswatu mu'ta dagaalka la yidhaaho saddexda umare ee kala ratibay nebigu alayhi salaatu wasalaam uu u yeelay ee horta hore u yidhi jacfar ibn abi aalib weeye haddii uu dhintay mxu ahaa zayd baa ka horreyy zayd weeyaan horta madaxda hadduu dhintana waa jacfar hadduu dhintana waa waa e, cabdullahi ibnu rawaxa kaasuu ka mid ahaa marka umaradaasuu ka mid ahaa kii ugu horreeyey ahaa marka kaana waa aabbihiina waa ka hadadasheenoo waxbaad ka sheeg sheegteen waymullah dhaar ilaahay ilaah baan ku dhaartay in kaana wuxuu ahaa aabihii lakhaliiqan laha ku ku habboon buu ahaa madaxtinimada ku habboon waymullah in kaana la axabba annaasi ilaya dadka kaan ugu jecelahay buu ahaa aabihii waymullah ina haada kan kanuna usaamo weeyaane lakhaliiqun waa ku habboon yahay isaguna madaxtinimada yuriidu usaamata bni zayd waymullah in kaana la axabbahum ilaya min bacdihi yani min bacdi abihi dadka kaan ugu jeclahay muxuaha yuuna ka mid yahay aabihii dabadii fa uusiikum bihi waan idinkula dardaarmayaa usaama waan idinkula dardaarmayaa fainahu min saalixiikum intiina waan wanaagsan buu ka mid yahay waan idinkula dardaarmaya marka dardaarankaygaa qaata oo ogaada baab fi fadaa'ل بlال بن رباح mولى أbي بكر الصديq رضي الله عنهma عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم لبlاal صلاaة الغadاةi aroorta salaadeedii bu wuxuu ku yidhi ya bilaal xadinii barjaa camalin camiltahu cindaka fi lislaami manfaca waxaad iiga warantaa camal aad samaysay taad ugu rajo weyn tahay camal aad islaamnimada ku samaysay taad ugu rajo weyn tahay adiga agtaada kugula weyn ee kugula nafci badan bal iga sheeke fainii samictu laylata khashfan alayk kabahaaga khashfana ka maqlay bayna yadaya hortayda fi ljanna jannadaan caawa galay markaasaan ka jaanqaadkaaga adoo si hor socda baan ka maqlay jaanqaadkaaga hortayda ka maqlay camalka aad u malaynayso inaad ku mudatay arrinta eed ugu rajo weyntae nafcigiisa ood ugu rajaynayso bal iga sheeke qaala bilaal bilaal baa wuxuu yidhi radia allahu canhu maa camiltu camalan fi lislaami arjaa cindii manfacatan min annii laa atatahharu tahuuran taamman fii saaca min layli aw نهار إلا sallaytu bidalika طuhuur ما كتب الله lii an usalli ma jiro camal aan uga rajo oo nafcigiisa aan eh, islaamnimada camal ku samayn uga rajo ma jiro ilaa mar alle markaan wayse qaataba mar alle markaan wayse qaata habeen iyo maalin iyo saacad kastay tahayba wixii un alla i qoray baan ayaan tukadaa taasaan marka waxaan uga rajo muu jiro marka waxaa weeye salaadaas oo kale waatay ku magacaabaan fuqarada ay ku magacaabaan ragcat alwudu bay ku magacaabaan marka waa sunno weeyaan qofku markuu weyse qaato inaanu iska fadhiina marka horta wax tukado walow laba ragcadood ba haatee waa tukado weliba xataa awqaat lkaraaha tahay inay salaadaasu jaa-istaha sunno ay tahay yaa laga qaatay lo waa camimay hadda milaad ayi saaca weyse qaataba saasaan yeelaabu marka waqti zawaal bacd alcasri bada bacda salaati subx meeday noqotaa mar alle markuu qofku weyse qaataba waa tukadaa baab fi fadaa'ili salmana وsuhaybi وbilaali radي allahu canهum can caa'id bni camri radي allahu canhu ana aba sufyaan أtىa عlى salmana وsuhaybi وbilaali fii nafrin yani fi jamaca jamaca iyagoo ku dhex jira ayuu nimankaas u yimid abu abu sufyaan ibn ibni xarb radي allahu canhu faqaaluu markaasay waxay yidhaaheen wallahi ma أkhada suyuuf اllahi min caduw اllahi ma أkhadaha min cunuqi caduwi illaahi ma akhadaha sayfaha ilaahay cadowga ilaahay qoortiisa meeshai ku habbooneed ma ayna kaga dhicin yani lama dilin weli in la dilo oo qoorta seefta kaga dhacda bay ahayd laakiin weli lama dilin saasay ku yahan kolkaas intaan weli soo islaamay ayb waa sanadkii uu u yimid muxuu ahaaye sanadkii uu u yimid inuu cusboonaysiiyo cahdigii xudaybiya ee caamalfatxi markii la isdiyaarinayay in fatxu marka loo baxo waa isagii imaan jiray inay kolkaa tahay baa suurowda qaala faqaala abu bakrin abu bakr baa wuxuu yidhi ataquuluuna hada lishayki qurayshi wa sayidihim quraysh odaygeedii iyo sayidkoodii miyaad hadalkaa ku leedihiin bu abu bakr baa canaananaya nimankii faأtى النabiya slى الlaهu عalيه وsلم faأخbarahu nebigu u yimid oo arrintiibu u sheegay abu bakr hadalkaasay nimankaasu yidhi anna saasaan ku yidhi bu faqaala markaasu wuxuu yidhi nebigu عalيه الصلاaةu وaسلام yaa abaa bakrin lacallaka aqdabtahum ma laga yaabo inaad ka xanaajisay nimankaas oo hadalkaaga ahayd nacabaysteen lain kunta aqdabtahum laqad aqdabta rabbak haddaad ka caraysiisay rabbigaadaad ka caraysiisay faataahum abu bakr abu bakr baa u yimid oo kusoo noqday faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa ikhwataa aqdabtukum walaalahayow ma idinka caraysiiyey hadalkayga goorta dhawidaan idin lahaa ma ka carooteen qaaluu laa yakfir allahu laka ya uqaya ow ya akhi maya maana ka cadhooni walaal allah ku dambi dhaafa bay yidhahdeen waa saamixeen iyaguna marka waxba maayna ka cadhoonin hadalkiisa ayb baabu fi fadli anas bni maliki radia allahu canhu can anasi radia allahu canhu qaal jaaءat bi ummii umu anasin ilaa rasuuli اllahi salى allahu alay waslam hooyaday umu sulaym ayaa iila timid rasuulka ilaahay oo rasuulka ilaahay ii keentay markuu soo hijrooday nebiga alayh الsalaatu wasalaam wiil kurayahoo wuxuu ahaa anas oo muxuu ahaaye eh, toban jir iyo meelahaas ahoo agoon ah buu ahaa hooyadiisaa marka soo qaatay oo soo kaxaysoo nebiga alayh salatu wasalaam keentay waqad cadaratnii iyadoo ii guntisay bibacdi khimaariha gambadeeda qaarkeed maradeeda shukadeeda mid qaarkeed ii guntisay waraddatnii binisihi binisi khimaariha waraddatnii ina garba saartay binisihi qaar eh, nuskiisii kalena maradeediiba qaarna ii guntisay qaarna marka iga garbaha iga ii saartay ayb faqaalat markaasu waxay tihi yaa rasuula allah haadaa anasun ibnii kan anas oo waa wiilkaygii ataytuka bihi waan kuugu kuu keenay yakhdumuka inuu ku adeego ayaan kuugu keenay fadcu allaha lahu ilaahay u bari ilaahay u baryo hana kuu adeego faqaala markaasuu nebigu alayh الsalaة slam wuxuu yidhi allaahuma agfir maalahu wa waladah ilaahu maalkiisa iyo ilmihiisaba badi dadkiisa iyo dunyadiisaba ilaahow badi qaala anas anas baa wuxuu yidhi inuu labadaaba helay ayuu sheegaya markaasuu wuxuu yidhi fa wallaahi inna maalii la kahiir maalkaygu waa badan yahay wa inna waladii wa walada waladii la layatacaadawna calaa naxwi lmi'a alyowm ilmahayga iyo ilmahayga ilmahay dhaleenna waxaa lagu tiriyaa maanta oo tiradoodu ay gaadhaysaa boqol boqol bay gaadhaysaa intii ka dhimatay intuu dhalay naftoodana intaa ka badnaayeenba waa kii odhan jiray markaa muxuu gabadhayda umayna waxay ii sheegtay tani intuu xajaaj basre soo galay intuu tani xajaaj basre yimid inta ilmahayga ee anigu aan dhalay ee la aasay inay boqol yihiin ayb waa u duceeyey marka nebiga alayh isalaatu wasalaam weliba cumri dheerar iyo dembi dhaafna waa ugu dambe dheer iyo dembi dhaafna waa ugu duceeyo marka wuxuu odhan jiray afartaasu nebiga igu duceeyo saddex waa helay maalbadni iyo ubad badni iyo muxuu ahay daween cumri dheer intaa waa helay kii afaana waan rajaynaya oo dembi dhaafki ah can anasin radia allahu canhu qaal mara rasuulu llahi salى allahu عalayhi wasalam rasuulka ilaah baa soo maray fa samicat ummii ummu sulaymin sawtahu codkiisay maqashay hooyada ummu sulaym faqaalat markaasay waxay tidhi biabii wa ummii yaa rasuula allah aabbahay iyo hooyaday aabbahay iyo hooyada allah kugu furtee unaysun anas yarow fadacaa lii rasul yani u ducee anas u ducee bay ka war fadacaa lii rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam bihalaaثa dacawaatin saddex buu marka iigu duceeyey saddex dacwadood ayuu iigu duceeyey nebigu alayh الsalaatu wasalaam faqad ra'aytu minha اtnatayn laba waan ka arkay fi dunyaa wa ana arju الhaaliثata fi اlaakhira tii saddexaadna waa rajaynaya afar bay ahaayeen marka saddex buu adduunyadu ka helay mindhaa mid buu iskaga dhigayaa maalkii iyo maalkii iyo ilmihii buu isku mid iskaga dhigayaa intaas waa helay midka afraadoo dambidsaddexaad oo dembi dhaafkii ahna waa rajaynayaa wa can haabitin can anasin radia allahu canhu qaal ataa calaya rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalama wa ana alcabu maca alghilmaan rasuulka ilaahay baa isoo maray u yimid anigoo wiilasha la ciyaaraya qaala faslma عalaynaa waana salaamay fabacaثanii ilىa xaajatin dan uu lahaa buu ii diray nebigu alayh الsalaatu wasalaam meel buu ii dirsaday faabطa'tu calىa ummi hooyaday baan ka daahay hooyaday ay sugaysay yaan markuu meeshuu nebigu alayh sala sl ii diray anigoo ku maqan baan ka daahay hooyaday waqti aan soo noqon jiray aanu ku soo noqon falamaa ji'tu markaan imid qaalad waxay tihi maa xabasak maxaa ku daahiyey qultu markaasa waxay bacaثanii rasuulu llahi salى اlه alay slm lxaaja rasuulka ilaahay baa xaajo ii diray feeriya balka anas marka wiil yar buu ahaayo hooyadii way weydiin doontaa markaasuu sirta qarin doonaa oo odhan doonaa sirtii nebiga alay sla ma sheegaayo ay ilmaheenna iska dhaafay dadkeenna waaweyne aadaabta ma yaqaanaan sirta oo la qariyo oo qofkii muxuaha wax ga sir a kuu sheegta inaan laga sii sheeg sheekayn oo laisii sheeg sheegin dadka lasii gaadhsiinin aadaab aan inagu naqaanaba ma ay saxaabadiina marka carruurtooda yaryar baa xataa taqaan qaalat markaas waxay tihi hooyaday maa xaajatuhu maxay xaajadu kuu dirtay qaalat inahaa sir sir wey hooyo arrin sira buu iu dirtay nebiga alay slam arrin u gaara buu iu dirtay qaalat laa tuxadiثana bisiri rasuuli اllahi salى اllahu alay slam axad sirta ilahay markaa nin qofna hau sheegin qaala anas anas baa wuxuu yidhi haabit buu ku leeyahay tilmiidkiisa haabit ilbunaani la ydhaah wuxuu ku leeyahay wallahi low xadadtu bihi axada haddaan qof ku sheegayo xadadtuka yaa haabit adaan kuu sheegi lahaa arrintaas haddaan qof aan u sheegayaa uu jiro adaan kuu sheegi laha ka qofna u sheegi maayo adiga hooyadayna maana u sheegin xataa bacda wafaati الnabiy alayh الsalaatu wasalaam ma sheegaayo <clears throat> bab fi fضائل جعفر بن أbي طالب وأسmاء بنت عmayس رضي الله عنهma عن أbي موسى رضي الله عنه qاal بلغnaa مخرج رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن xadiidkan kadu marka abu muusa iyo rufaqadiis iyo kulligood waa wada saamaynaya jacfar iyo mxu asmaa keliya gaar uma saamaynayo annagoo yeman joogna rasuulka ilaahay soo bixitaankiisa iyo dacwadiisa aan maqallay fakharajnaa muhaajiriina ilayhi waan soo baxnay annagoo rasuulka ilah usoo hijroonayno rasuulka ilahi inaan u nimaadna rabna ana wa akhawaani lii ana asqaruhumaa aniyo laba walaalahayga aho anugu aan ugu yarahay axaduhumaa abu burda walaakharu abu ruhm labadaasay kale ahaayeen labada walaalihiisi anana ugu yaraa imaa qaala inuu yidhi bidcan wa imaa qaala ثalaaثan وahamsiina aw اثnayn وahamsiina rajula min qawmi raawigii baa markaa kala shakisan ma wuxuu yidhi dhowr iyo konton nin oo tolkay ab ayaan ku dhex jiray mise wuxuu yidhi saddex iyo konton mise labiyo konton bu dhowr iyo konton kasoo soo qabso dhowr iyo konton tolkayaa yani ashcariyiin ah oo rag ah yaan ku dhex jirra aniyo labadaa walaalahayga markaasaan usoo hijroonay nabiga alayh salatu wasalaam inaan nimaadno qaala farakibnaa safiina dooni baan soo raacnay inagoo xagga nebiga usoo soconno ayb faalqatnaa safiinatunaa ila anajaashiyi bilxabasha doontayadii marka doona doonya shiraacaho dabayluhu hadba meeshay rabaan u hogaaminayaan bay ahayd doontayadii baa marka waxay nagu tuurtay ardulxabash ay nagu tuurtay oo dhulkii mxuu najaashi ay nagu tuurtay fawaafaqnaa jacfara bna abi طaalibin radia allahu canhu waasxaabah cindah waxaan la kulannay jacfar ibn abi aalib iyo asxaabtiisii raggii muhaajirat alxabasha hijradii labaad kuwii hijrooday oo jooga ardulxabasha ayaan la kulannay faqaala jacfar jacfar baa wuxuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama bacatanaa haahunaa waamaranaa biliqaama faaqiimuu macanaa rasuulka ilahi baa halkan noo soo dirayo halkan jooga nayidheh nala jooga idinkuna qaala faaqamnaa macahu waan la joognay xataa qadimnaa jamiican ilaa aan mar wada nimid annagiiyo annagiiyo xabasho kuwii maka ka hijrooday ee xabasho aaday oo ilaa nebigu alayh salatu u yeedhay iyagu halkii iska jooga xataa bacda alhijra sanadkii toddobaad ee hijrigaa bay nebiga salatu slam ugu yimaadeen caamu khaybar khaybar markii dagaalkeeda u dhammaaday ayay u yimaadeen marka dhowr iyo toban sannadood bay joogeen nimankaasu ardulxabasha ay joogeen oo qabla alhijra qaarna qaarna bacda alhijra u ahaa ayb marka waa la joognay buli abu muusana radia allahu canhu qaala fawaafaqnaa jamiica rasuula اllahi salى اllahu alay slm xiina اftataxa khaybar dhammaantaya waxaan waafaqnaa u nimid kolkuu rasuulka ilaahay marka khaybar uu qabsaday yaanu nimid faashama lanaa waa noo qori buu naga siiyey yani jeyshkii kolkii qaniimada la qaybinayay sidii jeyshka ka qayb qaybgale oo kale yaa nagana qori nalaga siiyey qof walba oo nalagu qorriday aw qaala mise wuxuu yidhi acطaana minha waxbuu naga siiyey wamaa qasama liaxadin haaba can fatxi khaybara minha shay-an waxba ma aanu ka siinin nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qayb kama siinin qof aan dagaalkii khaybar ka qaybgelin qanaymteed wax maanu ka siinin ilaa liman shahida macahu qofkii kala qayb galay mooyaane ilaa liasxaabi safiinatina maعa jaعفari وaصxaabih faqasma lahm maعahum ilaa aniga iyo jacfar iyo kuwii doonyadii aan ku wada jirray mooyaane qof ka maqnaa khaybar dagaalkeedii ka maqnaa oo haniimadeedii waxuu ka siiyey ma aanu jirin qaala fakana naasu min annaas dad dadka ka mida yaquuluuna lanaa waxay nagu odhan jireen yani liahli safiina dadkii doonidaa ku yimid ee jacfar intii la socotay ah waxay nagu odhan jireen sabaqnaakum bilhijra hijradaan idinkala horreeyey annagaa idinka soo horhijroonin ayna dhihi jireen cumar baa ka mid ahaa marka dadkii sidaa dhihi jiray ayb waa annagaa idinka soo hijroonna annagaa rasuulka ilaah idinka aanaysan oo annagaa idinkaga awleysan bay dhihi jireen ila idinku sanadkii toddobaad baan timaada aniguse qaar nebigaba ka soo horreeyey iyo qaar sanadkii koowaad ee nebigu soo hijrooday ka daba yimid iyo intaasan qaala fadakalat asmaa'u bintu cumaysin wa miman qadima macanaa calىa xafsa zawji الnabiyi salى اllahu عalayh waslama zaa'iratan asmaa bintu cumays oo imra'atu jacfar ibn abi aalib ah markaa kolkaa jacfar uu qabay ayaa waxay u gashay xafsa bintu cumar um lmu'miniin radi allahu canha ayaa u gashay iyadoo ziyaaranaysa waqad kaanat haajarat ilى alxabasha fi man haajara ilayha asmaa weeyaan maaha xafsa asmaa bintu cumaysna dadkii xabashe u hijrooday ayay ka mid ahayd fadakla cumaru radia allahu canhu calىa xafsata wa cindaha cumar baa xabsa usoo galay iyadoo asmana ay la joogto faqaala cumar xiina ra'aa asmaa markuu asmaa arkay buu wuxuu yidhi man haadihi waa tuma tanu qaalat asmaa bintu cumays asmaa bintu cumays weeyaan qaala cumaru radia allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi alxabashiya haadihi ma xabashiyadii baa tanu albaxriyatu haadihi matii baxriyada badda ka timidba qaalat asmaau nacam asmaa tiri nacam qaala cumaru radia allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi sabaqnaakum bilhijra fanaxnu axaqu birasuuli llahi sala allahu alay slam minkum hijradaan idinkala horrayno anaga idinka soo hor hijroonno rasuulka ilaah annagaa idinkaga xaqle idinka xigna faqadibat waa carootay wa qaalat kalimatan edan eray bay yay tidhi ayb kadabta yaa cumar ereygaasuu leeyahay marka waa eray shadiida bay tidhi yani kooda been baad sheegtay cumar kallaa wallahi nagama xaqlaydin rasuulka ilaahay kuntum maca rasuuli llaahi sala allahu alay slm rasuulka ilahi baad la joogteen yudcimu jaa'icakum kiina gaajaysan oo cunto siinayo wa yacidu jaahilakum kiina jaahilkaana wax barayo oo waaninayo wa kunnaa bidaarin bay tii ow biardi albucadaa'i albuqadaa fi alxabasha waxaan joognay dhul qariib aan ku nahay oo nalagu necab yahay oo dadaan isnecabnahay oo qurabaa dhulkood baan joogno bilaad alxabasha oo wax waxna siinaya iyo wax waxna baraya midna wax ku tirsanna aanan lahayn wadalika fi اllahi wa fi rasuulihi salى allahu alيه waslm taasuna dar ilaah iyo dar rasuulkiisa ayay ahayd oon dhibkaas usoo marray oo gurbadaa u aadnay waym allah ilaah baan ku dhaartay laa aطcamu طacaama walaa ashrabu sharaaban xataa adkura maa qulta lirasuuli اllahi salى allahu alيه waslm cuntana dhadhamin maayo sharaabna dhadhamin maayo ilaa aan arrintaa rasuulka ilah u sheego ayb wa naxnu kunaa nu'daa wanukaaf waana la dhibi jiray waana la cabsiin jiray wasaadkuru dalika lirasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam waas'aluhu arrintaana nebiga waa u sheegi doonaa waana weydiin doonaa wallahi laa akdibu walaa aziiq walaa aziidu calaa dalik beenna sheegi maayo kana bayri maayo sida aad tidhi waxna ku dari maayo intii aad tidhi un baan sheegaya qaala falama jaءa الnabiyu salى اllahu alay waslam markuu nebigu yimid qaalad waxay tihi ya nabiy allah ina cumara qaala kada wakada cumar baa taa iyo taa nagu yidhi faqaala rasuulu llahi salى اllahu alay slam laysa baxaqa bi minkum walahu waliأصxaabi hijraة waaxidة walakum antum ahla safiina hijrataan igagama keen xaq badno oo isagii iyo asxaabtiisiiba intii madiina uuna soo hijrootay alhal hijray leeyihiin idinkuuse intiina asxaabu safiina laba hijraad leedihin warkii horena xabashaad u hijrooteen goortii dambana anaad ii soo hijrooteen marka labadaa hijraad leedihin isagii iyo dadkiina doonta fuushanaayo laba hijraad leedihin qaalat asmaa waxay tidhi falaqad ra'aytu abaa muusaa wa asxaaba asafiinati ya'tuunii arsaalan yani jamaacaan waxaan garanayaa abuu muusa alashcari iyo dadkii doonida nagula yimidoo ii imaanaya jamaaca jamaaca igu imaanayo hadba ii imaanayo yas'aluunanii ii weydiinaya can hada alxadiid xadiidka iga waraysanaya xadiidka ay waraysanaya oo muxuu ahay fadiiladaas iyadaa nebigu u sheegay jeclaysanayo hadda nooga celi balasma xadiidkii nabiga alay sla slam kuu sheeg nadhahaya yaan garanaya maa min addunyaa shay-un adduunyada ma aanu jirin wax oo hum bihi afrax ay kaga farax badan yihiin walaa acdama fii anfusihim naftoodana wax kagala weyn ma aanu jirin ma qaala lahum rasuulu llahi sala alla alay slm mima qaala lahu rasuulu llahi sala alla alay slm waxaa rasuulka ilahi ku yidhi hadalkaa u rasuulka ilah u yidhi laba hijradood baad leedihintaa waxay kaga farax badnaayeen iyo waxay ka jeclaysteen iyo wax kagala weynaa naftooda kagala weynaa ma aanu jirin qaala abu burda abu burda ibn abi muusa wuxuu yidhi faqaalat asmaa asmaa waxay tidhi falaqad ra'aytu abaa muusa wa inahu layastaciidu hada alxadiida minii abuu muusaan garanaya oo xadiidkaas marka iigu soo celi hadba ilaho inaan ugu celiyo iga dalbaaya oon hal mar keliya ku kaaftoomayn baab fi fadaa'ili cabdillaahi bni jacfar bni abi aalib عن cبد اللh بن جعفر رضي الله عنهma qال kاn النبي صلى الله عليه وسلم إda qadima min سفr تلqya bna wuxuu ahaa rasuulka ilaahi markuu safar ka soo noqdo غaزو ama xaj ama cumro uu ka soo noqdo تuluqiya bina waa nalaga horgeyn jiray waa nalaga horgeyn jiray annaga carruurta bani cabdالمطلب ayaa naga horgeyn jira markaa jidkaan kaga hortegi jira markaasuna soo qaadi jira qaala faطulqiya b وbالxusayni bilxasani aw ilxuseyn radi allahu canhuma mar baa waxaa laiga horgeeyey anigi iyo xasan ama aniyo xusein yaa nabiga soo noqday nalaga horgeeyey qaala faxamala axadana bayna yadayhi midka ayana hortiisa ku soo qaaday walaakara khalfahu mid kalena midkii kalena gadaashii kusoo qaaday aniya xasan ama aniya xuseen iyo midka ayana nabiga hortiisa soo saaray midkii kalena gadaashiisa u soo saaray xataa dakalna almadiina ilaan madiina kasoo gallanoo sidaa hadaydii isla wada fuushan gaadiid keliya isla fuushan وعn cabdاللahi بni jacفari qaal ardafanii rasuulu الlahi salى الlaه عalay slam daata ywmi khalfahu maalin buu nebigu alay sala slam gadaashiisa isoo fangeliyey faasara ilaya xadiiثan wax buu hoos iigu sheegay sir ay igu sheegay laa uxadiثu bihi axada min الnaas aan weligay qofna aan u sheegaynin wax sir oo khaas a buu nebigu alayh الsalaatu wasalaam ii sheegay oo aan qof aan u sheegaya aanu jirin ayb marka anas iyo muxuu ahaye ibnu jacfar feriya labadooduba sirtii nebiga alayh الsalaatu slaam bay qarinayaan xataa bacda wafaatihi xataa bacda wafaatihi waa qarinayaan xadiidka faatima aynu soo marnayna waxay ahayd bacda alwafaati inay sheegtay qabla wafaati waa inay sheegta waa diiday oo sirta rasuulka ilahi faafin maayo tidhi marka waxaa bacda alwafaatna waa sheegtay si u jirtay caaisha u sheegi jirtay ayb marka waxaa suurowda muxuu ahaay inay kala duwan yihiin labada nooc ay kala ahaayeen kaasu wuxuu ahaa muxuu ahay wax muxuu aha ku saabsan nebiga alay slam geeridiisii iyo iyo fadiilatu faatima fadligeedii ku saabsan iyo bay ahayd marka kor hadduu dhintayna marka inuu sanadkan aan dhimanayaan u maleeyo uu yidhina sidai ay dhacdayna marka wa lasii qariya male kuwanuna marka noocay ahayn lama garanayo marka kuwa marka waxaa laga yaabaa xataa bacda wafaati nebiga alayh isalaatu wasalaam inaan la sheegin ay u arkaaye bab fي فضائل عبدالله بن عabاس رضي الله عنهما عن بن عabاس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أtى الkلاء iskushuu galay nbigu عليه الصلاaةu وaسلام فوaضعtu lahu وضوءا biyaan udhigay biyuu ku weysaqato markuu soo baxo yaan udhigay musqusha horteeda فلما khرجa markuu soo baxay qaala wuxuu yidhi man وaضعa hada biyahan kada ayaa meeshan dhigay وفي riواaيaةi زhayri qalوu وفي riواaيaةi أbي bkr qaalat qultu ana qaalu bay tii riwana waxay tii qultu ibnu cabaas ibnu cabaas baa dhigay baa layidhi ama ibnu cabaas baa ku dhigay baa qaala markaasuu nebigu alayh الsalatu salaam wuxuu yidhi allahuma faqihu fi اdiin ilaahw mxua cilmiga bar cilmiga diinta ilaahu bar wacallimhu ta'wiilan marka jiro allahuma callimhu xikmata watawiil cilmigu ba marka nebiga alayh الsalatu ugu duceeyey abaal guud ahaan buu ugu duceeyey marka qofkii wax idin tara ku abaalguda waa ka nebiga alayh isalaatu wasalaam yidhi haddii ay u abaalgudi kari weydaanna u duceeya marka waa u duceeyey nebiga alayh salatu cilmi buu ugu duceeyey cilmigiina ilaah waa siiyey waa ka lagu yaqaano marka xabrulumma iyo baxrulumma iyo tarjumaan alqur'aan iyo la yidhaaho qur-aanka tafsiirkiisa saxaabadii inta ibnu cabaas laga wariyey qur-aan tafsiirkiisii muxuu ahay qof laga wariyey ma jirto aad buu marka ilah cilmi siiyey baab fi fadaa'ili cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal kاna الرaجuل في xayaaةi رasuuلi الlahi صلى الله عليه وسلم إida ra'ىa ru'ya qaصha عlى rasuuli الlahi صلى الله عليه وسلم zamankii nebiga عalيه الصلاة sلام uu noolaa qofkii wax ku riyoodaaba nebigu u sheegi jiray markaasuu nebigu عalيه الصلاaةu وaسلاam uu fasiri jiray fatamanaytu an araa ru'ya aqusuha calى النabiyi salى الlaه عalيه وsلم waxaan jeclaystay inaan wax ku riyoodo aan nebiga u sheego oo nebigu ii fasiro qaala wakuntu gulaaman shaaban cazban casban yani doob ah waxaan ahaa nin wiil dhalinyaro ahoo doob ahoon guri aan lahayn baan ahaa wa kuntu anaamu fi lmasjidi calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alay slam zamankii nabigana alayh salatu slam waxaan seexan jiray masjidkaan seexan jiray ilan guri ma lahayn marka masjidka seexashadiisu waa bannaantao jaa-is weeyaan ayb habeen iyo maalinba qof guri leh iyo qofkaan guri lahayn labaduba u bannaan tahay ilan xadiidkii cali waa kaynu ku soo xadiidkii sahl ibni sacd waa inaga ku soo inuu cali maalintii uu muxuu ahaa faaduma ka dudi jiray inuu guri seexday masjidka seexday isagoo masjidka jifa ugu yimi ayb fara'aytu fi nawmi hurdadan waxaan ku arkay kaأna malakayni akhadaanii fadahabaa bi ilى الnaar sidii anigu oo laba malag intay qabteen naarta xaggeeda ila aadeen yaan ku riyooday faidaa hiya maطwiyatun ka طayi اlbi'ri waa iyada oo dhisan sida ceelasha loo dhiso oo kale inay u dhisan tahay baan arkay god dhisanoo oo af laho sidaas iyadoo ah ayb waidaa lahaa qarnaani ka qarnay lbi'ri laba gees oo labada gees oo eh, eh, ceelka oo kale ayay ahayd yani labada qoriya laga taago ee qoriga kale lagu gudbo cajalada loogu xidho wadaanta lasoo lagu wareejiyo labada ah, labadaas gees oo kale sida eh, sida ceelasha oo kale ayay lahayd waidaa fiihaa naasun qad caraftuhum iyadoo dad aan garanaya ay ku jiraan ayaan arkay naartii fajcaltu aqulu acuudu billahi min annar acuudu billahi min annar acuudu billahi min annar sidaasaan lahaa falaqiyahumaa malakun malak kalaa la kulma saddexaad ka hor yimid igu xaggii naarta iisii wada faqaala lii markaasu wuxuu yidhi lam turac ha cabsanin cabsi lagu cabsiin maayo markaasa muxuu ahay la soo daayo faqasastuhaa calaa xafsa xafsaan u sheegay faqasadhaa xafsatu calaa rasuuli llahi sala allahu alay slam xafsana nebiga u sheegtay radia allahu canha salى allahu alى الnabiy faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam nicma الrajulu cabdullah cabdullahi nin wanaagsan weeyaan low kaana yusallii min alleyli hadduu habeenkii tukanaayo hadduu habeenkii tukanaayo nin wanaagsan buu ahaan lahaa ayb qaala salim salim ibn cabdillaah oo ninka aabihii xadiidka ka warinaya wuxuu yidhi fakana cabdullahi bacda dalika laa yanaamu min alleyli ilaa qaliila habeenkii marka int intaa ka dambaysa habeenkii wax yar mooyaane ma seexan jirin kolkaa horeysa dhalinyaru ahaayo nebigu alay sl hadalkaa ka yidhaaho waxaa suurooday inuu salaatuleilka aanu tukan jirin marka habeenka beriga intay ka dambaysana weligii wax yar buu seexan jiray waana cumriyey marka waa daa weynaada marka muddo dhan buu salaatuleilka aada u wadi jiray bab fi fضl cabdالlahi bni zubayr radي allahu canهuma عan cabdالlahi bni abi mulaykata anahu qaal qaala cabdullahi bnu jacfar libni zubayr cabdullahi bni jacfar ba cabdullahi bni zubayr wuxuu ku yidhi atadkuru id talaqaynaa rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ana wa anta wabnu cabbaas ma garanaysaa ma xusuusan tahay markaaynu ka hortagnay rasuulka ilaahi anigii iyo adigii iyo ibnu cabbaas aynu ka hortagnay qaala markaasu wuxuu yidhi nacam faxamalanaa wa tarakak aa waan garanayaayo annagana waana soo qaaday adna waa kaa tegay eeriya marka xadiidkan kada ninka naga tegay waa ninkee nin kale anaguna soo qaadayna waa ninkee riwaayadan tada marka sida ka muuqata waxaa weeyaan ninka le qaala nacam faxamalanaa watarakaka ninka hadalkaale waa ibnu zubayr buu yahay ninka laleeyahay waa kaa tegay adigana waa ibnu jacfar inuu yahay ayb marka waxay noqonaysaa ina cabdullahi ibn saddexdaa cabdullahi cabdullahi ibnu zubayr iyo cabdullahi ibnu cabbaas iyo cabdullahi ibnu jacfar intay nebigo safar ka soo nooday ka hor tageen inuu ibnu cabaas iyo ibnu zubayrna soo qaaday ibnu jacfarna ka tegay saasay riwaayadantadu keenaysaa ayb riwaayadantadu marka waxaa weeye riwaayat ibnu culaya ismaaciil ibnu culaya ayaa wuxuu ka wariyey cabdullaahi ibnu abi mulayka ayuu sidantada kaga wariyey ayb waxaasa jirta marka riwaayo kale oo muxuu ahaye tantada cagsigeeda sheegaysa oo odhanaysa inuu saa'ilku ahaa cabdullahi ibnu jacfar inuu ibnu jacfar ku yidhi cabdullahi ibnu zubayr ma garanaysaa maalintan eh, nabiga alay sala cabdullahi eh, ibnu zubayr ba horteeda su-aal kale ah uu yidhi ma garanaysaa maalintii aan nabiga alayh sala slam ka hor tagnay ma garanaysaa aniga iyo adiga iyo ibnu cabaas markaasu cabdullahi ibnu jacfar yidhi haa waan garanayaayo adna waa kaa yimid annagana waana soo qaaday riwaayadaasaana raajixa marka riwaayadaasaa raajixa inuu qofka laga tegay uu ahaa cabdullahi ibnu zubayr waa lasoo soo qaadayna cabdullahi ibnu cabbaas iyo cabdullahi ibnu jacfar ahaa taasaa raajixa marka xadiidkun waxaa weeye sida riwaysa raajixi waxay gelaysaa fii fadaa'il cabdillaahi bni jacfar ayay gelaysaa iyo ibni cabbaas ma gelayso fadaa'il ibni zubayr baabun fii fadli cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhuma cabdillahi bni zubayrse marka fadaa'ishiisi waxaa gelaysaa xadiid imaan doonto oo marka iyo qaarkoodna ayna soo hormaray oo inuu nebigu alayh salatu salaam anqariyo kii uu anqariyo ugu horreeyey wax calooshiisa gara ahaa candhuftii nebiga alayh salatu wasalaam ay ahayd iyo isagoo yar inuu nebigu la mubaayacooday iyo kuyaalkaas aynu soo marray baabun fii fadli cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala lama naزlat hadihi اlaaya aayaddanteedu markay soo degtay laysa clى aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun fima طacimuu ida ma اtaqow ilى akhir اlaaya aayaddaas markay soo degtay qaala lii rasuulu اllahi salى اllahu alay waslam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi qiila lii waxaa la yidhi anta minhum adigu ka mid baa tahay ibnu eh, mascuudow ka mid baa tahay aad marka waxay soo degtay markii taxriimu lkhamri uu soo degay khamrada markii la xarimay iyo asxaabtii marka waxay u calaacaleen ay u baqeen walaalahoodii dhintay kuwii shuhadaa uxud iyobaa u dhinteen intay khamradii aan la xarimin dhintay iyagoo khamrada cabaayo caloosheeda ay ku jirto hebel iyo hebel iyo shuhadadii sida ahaa iyagoo khamra caloosheeda ku jirto habeenkii khamra cabaya kusoo jeeday bay dhinteen camalkooda khalaas khasaaruu noqday sidaasay marka ugu welwaleen marka taasuu ilaahay cudurdaar ahaan ugu soo dejiyo wixii taxriimkeeda ka horreeyey dadka mu'miniinta ah waxba kama haysto kol hadda intoodii nolol intan ay kusoo gaadhay intii ka dambaysay intay iska daayaan ay muxuu ahay camal wanaagsan ay wadaan wixii hadda ka hor ay sameeyeen kuma jirto ayb marka wixii xaaraam ahaan jiray intaan la xarimin waxba ka soo qaad ma leh ayb mxa waa kuwa kuwa asxaabu lqawaaniin waxay yidhahaan ahar rajci qaanuunku ahar rajciya male bay yidhahaan yani kolkuu soo baxo qaanuunkii wixii ka dambeeya unbuu ka dabaqmanaa mooyaane wixii ka horeeya ma saameeyo shareecaduna marka sidaasay ku socotaa inta badan waxaa laba mas'aliyo sidaasa baa jirta oo mas'alaة الriba iyo mas'alaة اlxiraaba labadoodaa mid walbaba naskii muta'ahirka ah ayaa ficil ka horreeya lagu طabaqay lakiin nusuus inteeda kale mid walbaba markay soo degtay wixii ka dambeeyay hataa waa garanaysaan bacd nuzuulba keliya mah bacda albuluq yaa laga soo qaadaya salaadii waa garanaysaa nimankii tukanaya iyagoo mid salaad ku tukanayo oo qaarna xaggaa u tukaday markii loo sheegay intii dambe marka markay soo rogeeno intii dambe xaggaa u tukadeen intii horena saxbay u noqotay intoodii dambena saxba u noqotay ayb adku dadkaasaad kamid tahay buu leeyahay ibnu mascuud oo sida ay sheegaysa muttaqiinta ee muxsiniinta ee kida kuwaasaa ku jirta can abi muusa radi allahu canhu qaal qadimtu ana wa akhii min alyaman aniyo walaalkay baa yaman ka nimid laba walaalay ahayn marka midkuu sheegaya ma ogin wa kunnaa ji'naa waa nimid wamaa nadri wamaa naraa anagoon u arkaynin ibna mascuudin wa ummahu iyo hooyadii toona ilaa min ahli beyti rasuuli llahi sala alla alay slam inay qoyska nebiga ka mid yihiin mooyaane kale anagoon u arkaynin min kahrati dukuulihim luzuumihim lahu galitaankoodii badnaa inay u galayeen ee nebiga guriisa ay joogayeen ay laazimayeen yaan waxaan u malayn jiray innagoo ilan qurabaan ahayn ninkan iyo haweenaydantada had iyo goor guriga nebiga ku jira isgalaya inay qoyska nebiga ka mid yihiin baan moodi jiray can abiاlaxwasi qaal kunaa fii daari abi muusa maca nafari min asxaabi cabdillah wahum yantadiruuna wahum yanduruuna fii musxaf ardadii cabdullaahi bni mascuud jamaaco ka mid a annagoo abaan ah waxaan la joognay abuu muusa alashcari baan la joognay gurigiisii kuufaan kula joognay labaduba kuufay joogi jireen abu muusa iyo cabdullahi bni mascuudba faqaala cabdullah cabdullahi qaama cabdullahi cabdullahi baa kacay faqaala abu muusa abu muusa wuxuu yidhi ma aclamu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm taraka bacdahu aclama bima anzla allahu min hada alqaa'im ma ogi rasuulkii ilaahay inuu ka tegey rasuulkii intii ka dambaysa inuu nebigu adduunka kaga tegey wax kitaabkii ilaahay nebiga kusoo dejiyey uga aqoon badan ninkan kada kacay ninkan kada inaga kacay hadda muxuu ahaaye kitaabka ilahay wax uga aqoon badan rasuulka ilahay inuu ka tegay u malayn faqaala abu muusa abu muusa wuxuu yidhi amaa lan qulta ah. y qaala abu mascuud hadalkaa yidhi ba abu mascuud abu mascuud alansaari abu mascuudin albadri radi allahu anhu iyo hadalkaa yidhi ninkan kada kacay kitaabka ilahay nin uga aqoon badan in rasuulka ilahay ka tegay u malayn maayo abu muusa marka isaguna leh amaa lain qulta daaka haddaad sidaa tidhi laqad kaana yashhadu idaa qibna waa la joogi jiray nebigu alay slat slam marka aan lagu maqnaano wayu'danu lahu idaa xujibna waa loo idni jiray in guriga nebiga alayh slam uu soo galo marka aniga naloo diido oo nebigu laazimi jiray marka sidaasuu ku helay ayib wuxuu ku helay cilmigaas aada sheegayso taasuu ku helay nebiga alay slam buu laazimi jiray oo sida xadiidka abu muusa ba uu soo sheegay sidii qof qoyskiisa ka mid oo kalea buu ahaa ilaan khaadim buu ahaa can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu annahu qaal waman yaglul yaأti bima galla ywma alqiyaama ibnu mascuud radia allahu canhu hadalkan kada wuxuu leeyahay markii cuثmaan uu um, masaaxibta uu qoray cumaanku eh, markuu masaaxibta uu qoray ee um, masaaxibtii eh. khaaska ahayd in la ururiya la gubo uu amray oo oh, dadka muxuu ahaaye masaaxib isku mida loo wada qoro oo loo sameeyey aqaalimtii loo kala diray ayuu cusmaan amar ku bixiyey masaaxibtii gaarka ay dadku ay lahaayeen in la gubo ila mxua khilaafaad baa ka dhashay qira'aadka iyo rasuulka khilaafiy iyo waxyaalaha ka dhashay oo ninba muxuu si gaaru isaga akhrisan jiray oo qaar baa qur-aankooda musxafkoodaas kelimaad tafsiir ah oo qur-aanka aan ka mid ahayn ku qoran jiray oo marka dadka qaarkood ay moodayeen inay qur-aanka ka mid tahay oo marka dhibaatooyin sidaas oo ka dhashay daraaddeed ba cusmaan inuu muxuu aha qira'a muwaxada iyo masaaxib muwaxada dadkii loo sameeyo ayuu ah, ayuu amray marka eh, eh, guddi baa loo saaray masaaxibtii samaysay oo sidaas oo afaray ka koobnayd cabdullahi ibni mascuud radia allahu canhu marka ah, arrintaasuu ka xanaaqay oo in isaga laga tegey oo niman wiilal yaryara isagu ka aqoon badan yahay oo zayd ibnu thaabit iyo ay ka mid yihiin zayd ibnu thaabit waliba guddidaa madax looga dhigay zayd ibnu thaabitna nin aad u da'yar buu ah cabdullahi baa ka da'weynaa isagoo nin gaala dhabarkiisa ku jira baan toddobaatan suuradood afka rasuulka ilaah afkiisa ka qaatay buu odhan jiray see la igu horumarinay wiilkaas yarka marka wuxuu ahaa uu hayra shaksiya bay iska ahaydoo waa caariday arrintaa isagu marka musxafkiisii buu ley anuu musxafkeyga waan qarsanayaa ila ilahi wuxuu yihi waman yaqlul yaati bima qalla yowma alqiyaama marka musxafkeyga waanu qiyaamaha la imaanayaa kitaabka ilahay waan qarsanayaa nin waliba wuxuu qarsanayba qiyaamaha la imaan soo odhan kitaabka ilahi anu waan qarsanayaayo ma gubeeyo kitaabkayga uma qaala markaasu wuxuu yidhi calىa qiraa'ati man ta'muruunii an aqra' qofkee qiraa'adiisay faraysaan inaan amro qira'ada inaan aqriyo qira'adaada ka tag baad ileedihiine falaqad qara'tu calىa rasuuli llahi salى allahu alay slam bidcan wa sabciina suura toddobaatan iyo dhowr suuradood baan rasuulka ilaahay ka ka qaatay o afkiisa ka maqlay walaqad calima asxaabu rasuuli llahi salى allahu alay wasalam annii aclamuhum bikitaab illah asxaabtii nebiga alay sala slam waxay yaqaanaan ay og yihiin inaan kitaabka ilahay ka ugu aqoon badan aan ahay walow aclamu haddaan garanayo ana axadan aclamu minii laraxaltu ilayhi qofka kitaabka ilahay igaga aqoon badanay inuu jiro haddaan ogahay waa u safri lahaa qaala shaqiiq shaqiiq baa wuxuu yidhi fajalastu fii xalaqi asxaabi muxamedi salى اllahu عalيه wasalam famaa samictu axada yaruddu dalika calayhi aw yaciibuhu qof arrintaa ku radinaya iyo qof ku ceebeynaya oo ku inkiraya midna maanan arag midda kaliya marka lagu inkiraya ibnu mascuud wuxuu ahaa in arrintaa hayr shaksiya u diiday oo in laga cadliyay arrintaas aan lagu darin buu ka xanaaqay marka cusmaan mowqifkiisu saliim buu ahaa mia fi lmia ah? weliba cabdullahi bni mascuud cardadii dambe ee zayd bnu haabit uu uu xaadirka u ahaa oo waxyaala la nasqay u jiro baanu xaadirin oo waxyaala mansuuqaada buu aqriyi jiray isaga iyo ubay bnu kacab ubay ibnu kacbna xadiidkii cumar waa garanaysan odhan jiray ubay bnu kacab waa ninka qur-aanka noogu aqoon badan haddana qara'adkiisa qaar baan ka tagnaayo lan wuxuu yidhaha waxaan nebiga ka maqlay ma daynayo ilaahayna wuxuu yihi maa nansakh min aayatin oo nansaha naati bihayri minha marka qur'aan la nasakhay ayay saxaabada qaarkood ayna ogeyn baa jiri jiray marka zayd ibnu haabit katib alwaxyi buu ahaa inkastoo cabdullahi ibn mascuud uu ka da'yaraa xufaad alqur'aanna waa ka mid kitaab alwaxyina waa ka mid ahaa markiisa isaguu rashaxay oo isaga qur'aanka ururiyey goortii dambana muxuu ahay zam taas oo marka cabdullahi bn mascuud muxaaradadaas waxa u keentay muxuu ahaay hayra shaksiya bay ahayd radi allahu canhu wacan masruuqin qaal kunaa cinda cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma fadakarnaa xadiiثa an can ibni mascuudin radia allahu canhu xadiid baan ibni mascuud ka sheegnay ah, faqaala markaasu wuxuu yihi ina dalika arajula laa azaalu uxibuhu bacda shayin samictuhu min rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu ninkaas kama zuulayo inaan jecelahay hadal aan nabiga ila nabiga ilaahay ka maqlay ka dambow weligay waan jeclaanaya ninkaas jecelkiisu qalbiga ka bixi maayo samictuhu yaquul iqra'u lqur'aana min arbacati nafar qur'aanka ka qaata oo ka akrista afar qof min ibni ummi cabd ina umi cabd umu cabdi waa cabdullahi bn mascuud hooyadii fabada'a bihi saw ku bilaabay nebigu alayh الsalaatu wasalaam w ubay bni kacb wa saalimin mawla abi xudayfa wa min mucaadi jabal afartaa nab ka aqrista nebiga alay slam hadalkaa u yidhi ka dambow ninkaa weliga waan jeclaanaya baab fi fadaa'ili cabdillaahi bni camr bni xaraamin radia allahu canhu waa waalidu jaabir ibni cabdillaah jaabir ibni cabdillahi alansaari aabihiis weeyaan cabdullahi bni camr bni xaraam can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal usiiba abii yowma uxud aabahay maalintii uxud baa la dilay fajacaltu akshifu thawba can wajhihi wa abki marada intaan wejigiisa ka qaado isagoo meyda baan ooyaya intaan wejigiisa fiiriy wa jacaluu yanhawnanii ansaartiiba waxay bilaabeen in iga nahiyeen in daa idaahan maradan ka qaadi wa rasuulu llahi sala lla alay slm laa yanhaani rasuulka ilahina aanu iga nahiyani qaala wajacalat faatimatu bintu camrin walaashiis faaطima bint cmr bn xaraam ayaa waxay tabkiihi inay iyaduna oydo faqaala rasuulu lahi salى اله alay sl rsulka ilah baa wuxuu yidhi tabkiihi aw laa tabkiihi ha u oydo ama yayna u ooyin fama zaalat اlmalaa'ikaةu tudalilhu biajnaxatiha xataa rafactumuuhu malaa'igtii ilaahay inay garbaheeda ku hadhayso qoraxda uga dhigto meydkiisa ay hadhayso yayna ka zuulin ilaa aadeen malaa'igtii ba hadhaynaysay ama u ooya ama ha u ooyine baabu fi fadli cabd llaahi bni salaami radي allahu canhu can caamir bni sacdin qaala samictu abii yaquul ma samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه waslm yaqulu lxayin yamshi inahu min inahu fi ljanna ila licabdillahi bni mascuud qof nool oo socda sacd ibni abi waqaas ayaa leh sacd ibni abi waqaas baa leh ma aanan maqal rasuulka ilaahay qof noola dhulka socda inuu ku yidhi ninkaas ahlu janno weeyaan ilaa mxu aha ilaa cabdullahi bni salaam mooyaane cabdullahi bni salaam se nabiga alayhi الsalaatu wasalaam ku yidhi muxuu ahaay ahlu janno weeyaan isagaana fasiri doona cabdullahi bn salaam baa fasiri doona siduu nebigu ahlujanna inuu yahay uu ku sheegay xadiidkan dheere soo socda baa sheegi doona marka dad kale oo fara badan oo ibn ka mid yahay muxuu ahaaye sacd ibn abi waqaaskan xadiidkan warinaya ka mid yahay kole waa oo nebigu alayh salatu slam janno ugu bishaariyay ahlujanno inay yihiin uu sheegay waa jiraa laakiin wuxuu le sacd isagu wuxuu le ma aanan maqal anuu nebiga ka muuqan lakiin qayrkii baa maqlay toddobada cashar almubashariin biljanna la yidhaha hal xadiid nebiga uu ku taxay iyuuba sacdigan xadiidka warinaya hadalka alihiba ka yahay can kharashata bni اlxuri qaal kuntu jaalisan fi xalqatin fi masjidi اlmadina qaala wa fiiha shaykun xasanu اlhay-a wa huwa cabdullahi bnu salaam xalqad masjidkii nebiga baan fadhiyey markaasa xalqadaana waxaa dhex waxaa ka mid aha dadkii fadhiyey nin muxuu ahaay waayeelaho hay-ad quruxsan leh qaala fajacala yuxadiثuhum xadiiثan xasanan wuxuu bilaabay inuu sheekeeyo sheeko wanaagsan xadiid fiican uu sheego qaala falamaa qaama markuu kacay faqaala qowmu raggii yidhaaheen man sarahu an yandura ilaa rajulin min ahli ljannati falyandur ilaa haada qofkii jeclaan lahaa nin ahlujanna inuu arkow ninkaas eeg bay yidhaheen cabdullahi ibnu salaam bay sheegayaan kharashana marka weli ninkaa ma garanayo ninkuu yahay qaala faqultu wallahi la attabicannahu fala aclamanna makaana beytihi wallahi inaan raacaya ninkaasoo gurigiisa soo ogaanaya balati aan u waraysa arrintiisa aan u waraysa iyo xaalkiisa u ogaado qaala fatabictuhu waan raacay faاnطalaqa waa socday xataa kaada an yakruja min almadiina ilaa madiina uu ka bixi gaadhay uma dakala manzilahu gurigiisii buu galay gurigiisa daraftu madiina midhaa ku taagay qaala faاsta'dantu calayhi waan ka idan dalbay faadina lii waa ii idnay faqaala markaasu wuxu uhi maa xaajatuka ya bna akhi adeer maxaa ku keenay maxaad rabtaa qaala faqultu lahu samictu اlqowma yaquluuna laka lama qumta man sarahu an yandura ilaa rajuli min ahli اljannati falyandur ilaa hada raggii baan maqlay aan goorta dawd la fadhiday yaa markaad kacday iyagoo sidaale aan maqlay ninkii ku farci lahaa jeclaysan lahaa nin ahluljanna janna inuu arkaa ninka ha arko bay yidhaaheen fa acjabanii an akuuna macaka waxaan jeclaysay inaan kula joogo qaala markaasuu yidhi allahu aclamu biahli ljanna ahlu ilaah baa yaqaana wa sa uxadiduka mima qaaluu daaka waxay sidaa u yidhaaheen in ahlu jannaha ay u sheegeen baan kuu sheegayaa tahay inanii anigu baynamaa ana naa'imun id ataanii rajulun aniga oo jiifo ayaa nin ii yimid hurdadii iigu yimid faqaala lii markaasu wuxuu yidhi qum kac buu yidhi faأkhada biyadii gacantaydu qabtay fanطalabtu macahu waan la socday qaala faidaa ana bamudi ana bijawaad jawaad waa jamcu jaada duruq yani jidad jidad baan ku soo baxnay can shimaali bidixdayda ah qaala faأkhada faأkhadtu liآakuda fiiha waxaan bilaabay oo yani aan doonay inaan midkood maro jidadkii midkood bidixda midkood inaan maro faqaala lii markaasuu ninkii yidhi laa ta'kud fiiha ha qaadin jidadka ha qaadin fainahaa طuruqu asxaabi الshimaal waa dadka garabka bidixda jidkoodii weeyaan yani ahlu naarka jidkoodii weeyaan ha qaadin kuwaas qaala wإidaa jawaadu idaa jawaadu manhajin can yamiini jidad oo waasic ah manhaj yani riq waasicaa la yidhaha jidad oo manhaj ah yani ruq waasica ah oo midigtayda abaan haddana arkay fa qaala lii markaasu wuxuu yihi khudhaa hunaa xaggan kada qaad xaggan midigta amar qaala faataa bii jabalan buur buu ila yimid buur buu keenay faqaala markaasu lii wuxuu igu yidhi iscad kor qaala fajacaltu idaa aradtu an ascada kharartu calastii calastii yani calaa duburi marka inaan kor aan doonaba dabadeedaan usoo dhacayo dhulkaan dabada ku dhufsanaayo qaala xataa facaltu dalika miraaran ilaan dhowr goor sidaa yeelay qaala uma اnطalaqa bi waa ila socday ninkii isaga ahay waday xataa ataa bi camuudan ra'suhu fi الsamaa wa asfaluhu fi اlأrض fii aclaahu xalqa ilaa uu ila yimid tiir oo madaxiisuna cirka uu gaadho salkiisuna dhulka uu ku qatansan yahay oo halkiisaa muxuu ahay madaxiisa sarana surgin ay leedahay xarig surginal ah. fa qaala lii markaasu wuxuu yidhi iscad fawqa haada tiirkan kada kor qaala qultu kayfa ascadu haada wa ra'suhu fi samaa seen kan kori karaa cirka ku tolan faأkhada biyadii gacantaydu qabtay fazajala bi yani ascadanii way korsiiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi faidaa ana mutacalliqun bilxalqa waxaan is arkay anigu oo xalqadii qabsaday qaala uma daraba alcamuud camuudkiibuu muxuu ahaa wax ku dhuftay fakhara waa dhacay qaala wabaqiitu mutacalliqan bilxalqa xalqadii baan haystay sirki isagoo iska dhacay xalqadii baan haystay xataa asbaxtu istamsik buu yidhi walba xajiso xalqadantada waan haystay marka ilaa aan ka soo toosay waan haystay iyadoo gacantayda ku jirto aan haysto yaan soo toosay qaala faataytu nabiya sala اlه alay slm faqasastuhaa calayhi nebigaan u sheegay oo aan uga qisooday faqaala markaasu wuxuu yidhi ama aطuruq alatii ra'ayta can yasaarika fahiya طuruqu asxaabi الshimaal yani ahlu naarka jidadkoodii weeyaan jidadka xagga bidixda aad aragtay qaala wa ama aطuruqu alatii ra'ayta can yamiinika fahiya طuruqu asxaabi اlyamiin xabliyamiinta duruqdoodii weeyaani waa ahlu jannaha ayb wa ama alxablu xadhigiina fa huwa manzilu shuhadaa walan tanaalahu waa mxuaha shuhadada mxuaha gurigoodii weeyaan adigu sama gaadhaysi aljabl ha jabl buurtii aad kori weyday jabalkii aad kori weyday wuxuu ahaa guriga shahaadadu ahaayo walan tanaal adima gaadhayso shahidnima kuma dhimanaysid wa ama alcamuudu facamuudu lislaam tirka aad aragtayna waa tirka islaamnimada wa ama alcurwa fa hiya curwat lislaam alcurwat lwusqa way marka surbintii aad qabsatay xalqadii aad qabsatay waa xalqadii islaamnimada walan tazaala mutamasikan biha xataa tamuut ilaa aad dhimato baad haysanaysaa marka hore haddaan islaamnimada inaan ku dhimanaya uu nebigu ii sheegayna marka sidaasay ku yidhaaheen marka ahlujanna atayiha walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh